bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤlifu raximah اllahu tacaala faslu wاlmusaaqaatu jaaئizaة calى الnakli wاlkarmi wاlmusaaqaatu musaaqaadka mucaamalada la yidhaahdo jaa-izatun weeyaan tu bannaan cala annakli geed timireedka ayay ku bannaan tahay waalkarmi iyo geed cinabka ayb almusaaqaatu lugatan mushtaqatun min asaqyi weeyaan waraab aa laga keenay sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa dafcu shakhsi naklan aw shajara cinabin liman yatacahaduhu bisaqyin wa tarbiyatin calaa anna lahu qadran macluuman min hamarihi qof in loo dhiibo geed timireedyo ama cinabka geedkiisa in loo dhiibo la yidhaahdo geedkan barbaarintiisa iyo waraabintiisa iyo ayaa lagaa rabaa qadar macluuma ayaana miraha ka soo go-o ah ku leedahay nus ama rubuc ama intaas wixii markaas ay ku heshiiyaan geedahan timirta iyo cinabka waraabi wixii ka soo baxo intaasaa leedahay kana shaqeey taas waay marka musaaqaadku madhabka marka sida ka muuqato waa agtiisa jaa-is ay ka tahay waa ogolyahay middan mucaamalo kaloo ka agdhow baa jirto in la yidhaahdo musaaraca almusaaracatu musaaracaduna waxay tahay qofka in la yidhaahdo beertan fal dhulkii inta loo banneeyo la yidhahdo beertan fal wixii ka soo baxo intaasaa ku leedahay meeshay tan geed ka tahay caadi dalag caadi oo beera ah waa musaaracadii taas marka ma ogola iyaga ayb maxaa yeeley waxay leeyihiin beerfalidda waxaa ku bannaanaan karta iyada ujro iyo waxaas oo ninka waxaa la dhihi karaa fasalkiiba intaas iigu shaqeey oo dahab ama lacag ah waa gaagaaban yahay iyada fasalkeeda laakiin geed miroodku labaatan sano inuu sii jiitaba mirihiisa kadib la arkaa laga yaabaa marka culayskaas maadaama uu jiro oo ujradii ay dhib noqoto marka kan marka in la yidhaahdo waa daruuradaas min baabi haadihi daruura ama tilka daruura ayaa musaaqaadka lagu lagu baneeyey ay ku banneeyeen maadaama ujraha la siiyey haddii la yidhaahdo ay wakhtigeedu aad u u dheeraanayo isaguna marka ha iska shaqeeyo mirahaas ha ku xisaabtamo un marka soo go-i doono ayib sidaasay u kala gediyeen laakiin xadiidka musaaqaadka ay u deliishanayaan iyo kan musaaracada isku hal xadiid un waay qisadii khaybar baana asal u ah oo nebiga sala allahu alayh ali wasalam wixii khaybar jiray waxay isugu jireen dalag iyo geedmirood oo timir ah intaba waa isugu jireen nebigana wuxuu u dhiibay yahuuddi wixii markaa ka soo baxo nus inay ayaga leeyihiin nusna muslimiinta ay leeyihiin ayaa lagu heshiiyey waa nafsulmusaaraca iyo musaaqaad marka wax lagu kala qaada ma laha walidaalika a'immada muxaqiqiinta madhabka sida ibnulmundir oo kale alimaamu الnawowi oo kale sharaxa muslimka badrudiin ibnu jamaaca waxay qabaan in musaharacaduna ay bannaan tahay khilaafan lilmadhab iyagoo markaa madhabta khilaafayo alimaamu nawowi iyo ibnulmundir iyo waxay qabaan labada mucaamalo geed mirood iyo dalag caadi ah labadaba waa ku bannaan tahay beertan caadiga ee geleydan meeshaan ku abuur ama digirtan waxay ka soo baxa nusaa leedahay waa bannaan tahay shay macluum ah axaadiidta faraha badan ee ku soo aroortay daahirkeeda qaar uu tusaayo nebigu waa reebay musaaracada iyo laleeyahayna musaaraco mucayanay ahayd nebiga midduu reebay musaaracadaas mucayankuna waxay ahayd waxay samay jireen oo ayagu ay musaaraca u yaqaaneen inay yidhaahdaan qofka beerta iskale ama dhulka inuu yidhaha beertan fal wixii meeshaas ka soo baxo adaa iskale intan kale wixii ka baxaan anaa iskaleh marka waxaa laga yaabaa meeshaas wixii ka baxay inay baaba'do meeshaan ay nabad gasho oo dhow isqabqabsi imaada laakiin shay macluum ah oo si guud beerta uga baxaa dhib ma leh iyadan nebigu ma reebin kaasna midda uu reebay xadiidka qaara fasirayso waxaa weeyaan wixii keliga iyo biyo mareenka iyo u dhowna anaa ka baxa anaa iska leh meelahaas fogfogna wixii ka baxo adaa iska leh marka xaggaas inaynan biyo gaarin oy qallashaa laga yaabaa meeshanna ay wax ka baxaan waa nooc qarar ah baa ku jiro taasaa marka tan la reebe marka waa noocaas ee waxa duubduub looma reebin ayb marka mucaamalada musaaqaadka iyo musaaracada taasuu ka wadaa marka madhabka musaaracada waa diidaa musaaqaadku waa ogolyahay laakiin sida taxqiiqa uu ku jiro labaduba inay bannaan yihiin haddii ujro macluum ah qadar macluum ah lagu kala lagu kala shaqaysanayo walmusaaqaatu musaaqaadkii geedihii laysu dhiibaya geedtimireedkii iyo cinabkii waayee oo qofkii la dhahaya miraha ka soo go-o nus baad leedahay jaa'izatun mid bannaan waay calaa naqli geetimireedka korkiisu ku bannaan yahay walkarmi iyo geed cinabka nahyi baa ku soo arooray lafdi ah karmi inaan la dhihin geedka cinabka walahaa shardaani laba shardi bay leedahay musaaqaadku axaduhumaa labada shardi midkood an yuqadirahaa inuu qadaro waayo bimuddatin muddo muddada oo macluumatin la yaqaano ayb muddada waa inay isla yaqaanaan intaas baad samaynaysaan ayb intaas adiga geedka hagaaji waraabi farsamey samey waa kaasaa sanad laba sano wixii ay ku heshiiyaan marka muddada inay macluum tahay ayb waathaani shardiga labaadna an yucayina inuu cayino lilcaamili caamilka uu u cayino an yucayina inuu cayino maaliga waaye lilcaamili caamilka ninka shaqaalaha uu u cayino juz-an juz juzka oo macluuman la yaqaano min ahamarati oo mirihii ah qayb la yaqaan waa inuu u cayimo geedahan waraabi iska sameey markay soo baxaan aan arkaynaa waaa waxaan ku siiyee maya waa inuu wax u cayinaa nus uluث rubuc humun waxay noqotaa <clears throat> labadaasaa marka laga rabaa muddaduna inay macluumo tahay qadarkuna inuu macluum yahay qaadanayo ayb ayb ثuma alcamalu camalka waa istaaga kan qofka iska uma alcamalu camalka fiihaa geedaha dhexdooda ama musaaqaadka dhexdeeda lagu shaqaynayo calaa darbayni laba nooc korkoodu ahaaday camalun camal camalka oo yacuudu nafcuhu nafcigiisu ou soo noqonaayo ila hamarati mirihii ou usoo noqonayo ayb camal marka uu mirihii usoo noqonayo ayb fa huwa cala alcaamili fa huwa kaasi cala alcaamili caamilka korkiisau ahaaday oo ninka caamilkaa ah marka taa isaga laga rabaa wa camalun iyo camal camalka oo yacuudu noqonayo nafcuhu nafcigiisu ou noqonayo ila alardi dhulka oo usoo laabanayo fa huwa calaa rabbiilmaali maalka ninka u saaxiibkaa korkiisa u ahaadoo laga rabaa shaqadan marka see loogu kala xadidaa wixii midhaha usoo noqonayo nafcigiisu caamilkaa laga rabaa wixii nafcigiisu uu usoo noqonayo dhulkana waxaa laga rabaa maaligga saasay u kala qaadanaya hadday tahay marka dhulka in farsamo loo yeelo caro mucayana la keeno oo geed qaad dhulkii u baahan yahay oo wax lagu rido lagu bacriminta sahla iyo waxaasoo dhan marka ee dhulkaba ku tacalluqo waxaa laga rabaa rabulmaal midhahaas wixii u fiicnaanayo shaqo kasta oo nafcigeedu midhaha hagaajintiisa iyo waxa ay ku tacalluqdana waxaa laga rabaa ninka caamilka shaqaalaha saasay marka u kala qaadanayo camalka marka midhaha usoo noqonaya maxaa ka mida ka saqiyi nakli waraabinta wa talqiixihi ta'biirka oo talqiixa bacriminta oo geedahan geedmiroodyada qaarkood waa laysku bacrimin wax la yidhaahdaa lagu sameeyaa ayb talqiixaas oo ubaxan in laga soo qaado laga soo qaado wax laga soo qaado kan fiidiisa lagu tallaalo yacni dakerka ubaxiisa fiiddeeda wax laga soo qaadaa waxaa lagu samaynayaa kan kale oo dalcul la keeno caamilkaa laga rabaa shaqadaas oo dhan ilaa wax mirihii kobcinayo badinayo ayb camalka nafcigiisu dhulka usoo noqonayana ka nasbi dawaaliibi wa xafri اlanhaari biyo usoo jeexidda iyo waxyaabahaas far in loo soo jeexo iyo biyihii webiga in laga celiyo iyo wakhtiga celin ay u baahan yihiin iyo wixii kale iyo waxyaabahaas marka waxaa iskale <clears throat> maalik اlardi faslu fi lijaarati ijaaradii axkaamteediiba u fasal yahay ayb ijaaradu iyadana waa caqdi aad mashhuur u ah oo baahidu dadkuna ay keenayso waa bikasri اlhamzati ujaarana waa la sheegay oo waa la xikaayooday luqatan waa ismun liljra ijaaradu luqa ahaan ujrada ayay magac u tahay sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa caqdun calaa manfacatin macluumatin manfaco la yaqaano heshiis ku dhaco maqsuudatin loo qasdo qaabilatin lilbadli isa siinna aqbali karto walibaaxatina aqbali karto biciwadin macluum lagu qaato ciwad macluum shay baad manfacadiisa ijaaranaysaa ciwad macluuma ku ijaaranaysaa caariyada maxay uga duwan tahay ijaarada caariyadu lacag ma jirin ciwad ma jirin tan laakiin ciwad baa jira ijaaradu marka labay u kala baxdaa ijaarat اlcayn iyo ijaarat dima labadaasaa loo kala qaybiyaa ijaarat اlcayn waxay tahay shay cayntiibaa ijaaranaysaa baabuurkan maanta waa kaa kiraysa aan wato dantaasaan ku soo qabsanaya waa ijaarat اlcayn <coughs> ayb oo qofkii baa baabuurkii ka qaadatay gurigan waa degayaa inaan kaa kiraysaan raba ijaaraةulcayn ayb dameerkan aan kaa kiraystay waxbaan ku soo qaadanaa alaab iyo wax la mida ah, ijaaraةulcayn ijaaratu dimana waxaa la yidhaahdaa qofka dimadiisa shaqaa ku kallifaysaa shaqadaas ii qabaa leedahay ijaaratu dimaa leedahay baabuur baa maalan taxi baa taksigu muxuu noqonaa maalan ijaaratu dima waay ninkaa wixiisa asaa iska wata cayntiisa adig kama qaadin cayn laakiin mas-uuliyad ayaayaa korkiisa ah mas uuliyaddaasu ah inuu halkan kaa qaado meeshaas ku geeyo <clears throat> mare ayaa wadataa nin baa u keentay markaasaa tihi tol maradan ijaaratu dima guri baa ii dhistiri ninkii ijaaratu dima waaye isaga cayntiisa ma kiraysanin ee waaa dimo waaye waxaa wax ku kiraysato isaga wax laga rabo oo markuu ka soo baxo oo markaas isagana ujradiiyo ujrada u yeelo karo marka ijaaraة اlcayn iyo ijaaraة الdima ayay u qaybsantaa oo waxa ay ku soo arooreysaana keenaya tacyiinka ayb labadooda axkaam waa kala duwanaa kara waxyaabay ku kala duwan yihiin ijaaraة الdima iyada markaas in la sallimaa layska rabaa oo ninka markaa dimadiisa kiraysanaysid maradan ii tol lacag meeqan ku heshiinna intaas hool lacagtaada waa tana lacagta waa la hormarinaa iyadana haddii isagu ay heshiis iskaga noqdaan waa baab kale laakiin <clears throat> shayga waajibka ah ee la rabo in ujratu dimada waa an takuuna xaalatan hoo in laysdhaho la dhiibo la hormariyo isagana shaqadii baa laga rabaa hadduu dhammaystiri waayey waa la qadaraa marka almanfacatu tataqadar ijaarat اlcayn iyada tacjiil shardi ma aha haddii la doono marka bishu dhammaato ninkii ijaarka a uga jirta lacagtaadii waa tana horumarintu qasab maaha hadday ku heshiiyaan laakiin almuslimuuna calaa shuruudihim iska ayb ayb ijaaradu marka waxaa kaloo in laga ogaado u baahan waa caqdu mucaawadati in waxba lakala bedelanaa ninkaana nafci buu qaadanaa lacagna kana lacaguu qaadanaa mucaawadahu baab soo socdo gadaal ka imaan doonana jicaala la yidhaha jicaala ujrada marka maadaama mucaawado ay tahay shardi waxaa ah an takuuna maqduurata tasliim waxa la kala kiraysanaayo in qofkii manfacadii loo bannay karo haddii aadan awood u lahayn ooda u bannayn karin ma ansaxayso sida beec oo kalena <coughs> guriga aa qofka ijaaraysid waa inaad furihiisa sii karto oo aa u bannay karto guri adigaba aa lahaatide nin uu kaa haystoo kale ijaar qof ma ka kirayn kartid leanna maqduuru tasliim ma ah ayib laakiin jicaalada iyado nooc waxaa ku jiro wax kala bedelasho waa tahay jicaalada waxay tahay waxa iyo waxay waxaas haddaa keento oo aad keento wix iga dhumay intaasaa leedahay nooc mucaawado ah waa ku jirtaa laakiin shardigan waa la khafiifiyey oo an takuuna maqduurata tasliim shardi maaha iyado waxaan waaba maqan yihiinba ma ogtahay lamaba awoodi kara shay qofkii ka dhumay waa dhici kartaa in lasoo helo inaan la helinna waa dhici kartaa sharcigu marka midaasi shardi ugama dhigin hoo in awood loo leeyahay walow dhinacba mucaawadaha uga jirtee marka qofka maalan waa isu soo geli karaan labadan ujratu dimada iyo jicaalada inay isu soo galaan waa suurtagal laakiin meeshaasaa farqigeeda laga fiiriyaa ayb ninka maalan dabiibka maalan dhakhtarka ah marna ujratu dima wax ku qaataa marna jacli inuu wax ku qaataa suurtagal noqon kara oo haddii ninka mariidka uu u yimaado ay ku heshiiyaan haddaan caafimaado intaasaa leedahay maxay noqonaya markaasoo kale waa jicaalo wayn hadhow marka ma la dhahaayo caafimaadka ilaahay baa awooday yaa caafimaad bixin kara waa sax shardiba umaba ahanba an takuuna maqduurata tasliim awalba lama shardinaynin tan marka dabiibkan isagoon awoodayninba xataa inuu caafimaad keeno uusan awoodi karin haddana laakiin min baabi iljicaala waayo shaqadiisaan iyada xadiidkii abi saciid aynu soo qaataan ayb oo ay ku heshiiyeen haddii ninkan uu caafimaado in la siiyo soddon neef oo ari ah waa sameeyeen ayagu intay awoodi kareen caafimaadkii waa xasilay markaasu ay yeesheen ayb haddii laakiin lagu heshiiye ay iska tahay min baabi ujra ijaaro ay iska tahay oo ninkan mare jiran iyo dhakhtarku waxa dhex maraa ijaaro ay tahay nin cilmigayga iyo waraaqahaygan iyo wahyigaas iyo taladeyda ii kira ah nacam nafcigaasaan ku siinayaa caafimaad ma shaqo kuma lihi nacam hadday sidaa iska tahay waana sida curfiga dadka hadda u badan yahay waa ujratu dima iska waayo shaqadii laga rabay hadduu qabto lacagti waa helaya macnahaasaa marka ibnu اlqayim ou ishaara iclaam اlmuwaqiciinka ayb <clears throat> wa kullu marka ijaaradu arkaanay leedahay caaqidaan ayb caaqidaanku marka yaa waay waa mu'ajir iyo mustajir <clears throat> iyo siiqo mu'ajir iyo mustajir waa labada caaqidaanka waxaa loo shardiyaa iyaga baa'ic iyo mushtar wixii loo shardi jiray waa soo ogaatay ujraduna inay macluum taha shardi ah wakullu maa shay dhammaantiis amkana ay suurtoo suurtoobayo alintifaacu intifaac bihi isaga lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahanshadeedana lala qabo saxad ijaaratuhu ijaaradiisu way ansaxaysaa goorma idaa qudirad haddii la qadaro ujra manfacatuhu manfacadiisa haddii la qadaro biaxadi amrayni lagu qadaro shaygan manfacadiisa maxaa lagu qadari karaan laba shay bimuddatin muddo manfacada gurigan bishii intaasay u dhigantaa boqol dollar waa kaa marka aw camalin ama camal lagu qadaro intaasoo camala markaad samayso gurigan dhisidiisa dhammayso meeshaan bannaan baa guri ka dhisay shan qol oo sidaa iyo sidaa camalkaas waxaan kugu siinayaa kun dollar marka manfacadaadda maxaa lagu qadaray camalay ku qadaran tahay muddo ama camal in lagu qadaro waay wa kullu maa shay dhammaantiis amkana ay suurtoodo alintifaacu ku dheefsi bihi isaga lagu dheefsado maca baqaa'i caynihina lala qabo oo cayntii haddii ay talfayso ay baaba'ayso caqdi u jira maahankaas saxad ijaaratuhu ijaaradiisii way ansaxaysaa oo waa ansaxday goorma idaa qudirat haddii la qadaro manfacatuhu manfacadiisa haddii la qadaro maxaa lagu qadarayaani biaxadi amrayni laba arrin muddood bimuddatin muddo ow amase camalin camal haddii lagu qadaro wa iطlaaquhaa ujrada iطlaaqeeda sii deynteeda yaqtadii wuxuu keenayaa tacjiila alujrati ujrada dedejinteeda ilaa an yashtarida inuu shardisto maahane ata'jiila madalayn haddii marka ujrada labadii qof intay heshiiyaan ay iska iطlaaqaan oy sii daayaan waxba aynan ku xiran ujradii markaas waa degdegaysaa ilaa in ta'jiil la shardista maaha ayb walaa tabdulu ijaaradu ma burayso bimowti axadi اlmutacaaqidayni labada daraf ee ijaaradu caqdiga ijaaradu ou dhex maraya midkood dhimashadiisa ku buri mayso lianna ijaaradu waa caqdi laasim ah min kila darafayn labadan qolo oo wax kale midkan kiraystaha iyo midka kireeyaha ah labadooduba ujradu caqdiga ijaarada waa caqdi laasim ah ma go-aaya marka laba nin baa ijro <clears throat> caqdi ijaara dhex maray hal sano guriga ayuu kiraystay ayb halkaas sane caqdiga uu ku dhacay nin nin wax fasakhi kara male labadooda kanna waa fasakhay maya kanna ma fasakhi karo labada darafa laazimuu ka yahay caqdigu ayb haddii midkood ou dhinto ka waran marka wakiilkiisa ama dhaxaltooyadiisa unbay kusii wareegi ujrada intay muddada ka dhammaato markay dhammaato muddadana markaas kadib wixii laga yeelaha laga yeela ee wax socda maahan yacni qofku intuu lix bilood wax ka kiraysto oo kale faa'iide ka badan intuu suuqa ku arkay yidhaahdo waa ka baxay aniga iiga bax alaabtaada bannaankan kuu dhiga wax jira maaha waxaasna ayb sharcanna alaabtiisa bannaanka ma u dhigi kara qofkayb hadday sharci isla aadaan caqdiga ujrada waa dhammaanaya inuu dhammaado caqdi laazima waayo ma aqbalaayo faski ma aqbalaayo ayb waxaa la mida nooc ujradu ama ujratu dima ha noqoto ama ha noqoto ujratu alcayn ayb doodeedan aaday u fara badan tahay waxaan ayb waxay keliya ujrada ku burburaysaa shaygii yacnii ijaarku ku dhacay hadduu baaba'o manfacaanba oolinba marka meesha ujrada waa iska burtay markaas gurigii maalan waa dumay guri dumay manfacadii laga rabay waa ka dhammaatay ujradii marka waa istaagtay marka muddadaa laga bilaabo marka intii waa la qadaraa marka intii uu ku jiray waa laga rabaa inuu ninkan bixiyo inta kalena oo gurigu dunsan yahan waxba lagama raba maalkiisa xaaraan in lagu cuna ma aha ayb shayguna marka manfacadiisa kuliyan hadday u baaba'do bis waay ujradaas waa burteen ayb maalan gurigu hadduu dumo oo aan guri maxaa manfacadiisu tahayna in lagu noolaado lagu asturan yahay roobkii iyo tuugadii waxas inuu kaa celiyo haddii intuu dumo intii midna aan lagu haynin derbigiisaa dhisan ama aas-aas yaraa meel ku yaallo wax macnaa ma samaynaysanayb haddii gurigu intuu soo dumo aas-aas yaro hal taaka ama laba taaka uu derbigu baaqi ka yahay weli cayntii waa baaqi ma la dhahayo manfacadiiba hadday baaba'day bil kuliya e, kuliyatan e, ay u baaba'day khalaas waa bis waxaa awelba la gatay waa manfacaday ahayd ayb <coughs> ayb waxaa kaloo iyadana ujratu dimada waxay ka soo reebaan shuraaxda qofka la kiraystay hadduu mucayan ahay qof mucayana ah ayaa yacni shaqo loo dirsado isagaa bitacyiinana caqdiga loogu cayinay adiga laftaadaa shaqadan qabanaya layidhi maxamed ah maala ninkii waa dhintay marka waa iska baaba'day markaad ujradii maadaama tacyiin la keenay ninkii mucayankaana meeshiiba uusan joogin ou dhintay saas waa ku baaba'een taas waa dhici kartaa marka inay ku baaba'da laakiin si kale maya walaa tabdulu ma burayso bimowti axadi اlmutacaaqidayni labadii wax kale e, labadii heshiisku dhex maray midkood dhimashadiis ku buri mayso wa tabdulu ujradu waa ijaaradu waa buraysaa bitalafi lcayni cayntii baaba'eedii almustajarati la kiraystay cayntii la ijaartay kan hidaami daari oo kale daartii baa duntay wa mowti daabati اlmucayanati daaba mucayana tan iga kiriy baabuurtaada kanan aniga rabaa iyuu yidhi ee markii hore ma dhihin baabuur iga kirey ma iska dhihin hal mucayan oo qabsaday midkan baan rabaa baabuurkii waa baaba'ayba waa gubtay isaga dhamma cayntii baa talaftay waa u dhammaatay marka ujiradii waa burtay maadaama ay ahayd ujra mucayan ayb maadaama shaygan la kala kireystay ou ahaa mucayan u ahaa ayb gacanta marka ninka ajiirka ah maxay noqone walaa damaana damaan cala alajiiri ajiirka korkiisa ma ahaanin qofka shaqaalaha laga dhigtay la kireysay u dimada maalan nin baa adiga shaqo u dirsatay wixii baa u dhiibtay gacantiisu maxay tahay marka gacan ammaano waa maalan mara mara ayaa soo qaaday marka maradan shaati iga tolatay waa u keentay ninkii meeshuu dhigtay shaqadii ka qabowmaagay dukaankii ama maradii dukaankii baa gubtay ama tuug baa soo galay maryihii baa la gacantiisu marka gacan ammaano waa haddii uu sheegto marka waa laga aqbalalaa damaana damaan cala alajiiri ajiirka korkiisa ma ahaanin ilaa bicudwaanin tacadi inuu sameeyo maacudwaan maaha qowl marka waxaa jira laakiin imaamu shaafici laga wariyey uu leeyahay qaacidadu waasaan laakiin dadka in loo sheega maahan ajiirka ajiirka in loo sheego ma fiicno leanna dadka maalkooday si sahlan ku kharibayaan al haddii uu ogaaday yani inay tahay adhow marka wuxuu leeyahay waa alaabtii waa baaba'day wixii waa iscuneen iyadoo ay been iska tahay marka si dadka maalkooda loogu ixtiyaado aada loogu dadaalo inaan loo sheegina fiican hadday dhacdo oo dood loo yimaado waa lagu kala bixinaa sidaan meeshaan iyadana dood fara badan baa ka dhacda qofaa qof wax u dhiibaayo shaquu u dhiibanaya shaqadii baa wax ka baaba'ayaan adhow marka lacagta isii iyo dood fara badan baa imaanaysa lasima dadkan hadda xawaaladleyda nooc ajiir waa qof lacagaa u dhiibtay meeshaas gey adna intaasaan ku siinayaabaa tiri waa heshiiseen lacagtiisi waa u hormarisay ujradii waa qaaday lacagtii aafaa dhexdan ku dhacday marka ama tuug jidgalay ha noqoto ama lacagtiiba oo la xayiro ha noqo ha noqoto sida hadda badanba ninkii marka maxaa lagu leeyahay ajiirka waxba laguma lahaanaya lanna gacantiisa gacan ammaano hadduu soo caddeeyaba taas walaa damaana damaan cala alajiiri ajiir korkiisa ma ahaanin ilaa bicudwaanin tacaddi ma ahaanin faslun fi ljicaalati muhallathu ljiim waayo jucaala iyo jacaala iyo jacaala intaba waa la dhahaa ayb ayb jacaaladu waxaa weeyaan marka maa yujcalu lishaksin calaa shayin yafcaluhu shay uu sameeyo wixii qof lagu siiyo sharcanna waa iltizaamu muطlaqi الsarfi ciwadan macluuma calىa camalin mucayanin ow majhuulin limucayanin ow gayrihi qof mucayana iyo hayrkiis shay mucayana iyo hayrkiis oo yacnii camal looga rabo wax lagu siiyo waa kaa marka waاljicaalatu jicaaladii jaaئizatun weeyaan mid bannaan wa huwa jicaaladuna an yashtarida inuu shardisto waay fii raddi daallatihi baadidiisii ka dhuntay soo celinteedii ciwadan inuu u shardiyo ciwad ayb ciwadka oo macluuman la yaqaano beddel macluum addoonkii iga dhumay loodii sicii iga dhumay haddaad soo celisid waxaan ku siinayaa intaas ayb waa baxayaa marka waa raadinaya hadduu keeno waa leeyahay wahuwa an yashtarida inuu shardiyo weeyaan fii raddi daallatihi baadidiisa soo celinteeda ciwadan inuu u shardiyo ciwad ciwadka oo macluuman la yaqaano faidaa raddahaa haddii uu soo celiyo istaxaqa wuu mutaysanayaa daalika alciwada ciwadkaas almashruuda ee la shardiyey haddii uusan keeninna ma laha jicaalada marka taas arkaas arkaanay leedahay marka jicaalada camal jucli siiqo caaqid nin baa guntaayo camalba ayaa la qabanaa jucli waxbaa markaas lacay la sheegayaa oo la siinayo qofkii wax hadduu qabto iyo siiqo camalka isaga waxaa laga rabaa kulfa inay ku jirto camal aan kulfo ku jirin waxba jucli in lagu baxshaa ma aha yani camalka nooc mashaqo ah inay ku jirto ayb tan labaad camalka waxaa loo shardiyaa qofkaan loo diraayaba inuusan waajib ku ahayn shay adiga kugu waajibay jucli in lagugu siiyo maba aha bannaan waa maxay xoolahaan maqan adaaba ninka ka xadayba nacam xoolahaagii baan kuu soo celinaya meeqaad siinaysaa ma ansaxaysa taasoo kale taasuu diidaa markaayb al gartaan malayna xoolo qof aa ka boolisay oo adiga xeradaada ku jira oo isaga uunan ogeyn maalan iyaa wuxuu ku yidhi haddaa ii soo celisid xoolahaas keento intaasaan ku seenayaa tartiib baa xeradaadii uga soo bixisay inaa ka soo bixiso u soo celiso waajibayba kugu ahayd ayb shaygu marka waa inuu isaga ku waajibin ninkan jucliga qaadan rabo ayb ayb tan saddexaadna waxaa weeyaan eh, inuusan wakti u yeelin wakti inaan loo yeelin ayb allaa yuaqita waa inay iska mulaq ahaato marka iska furaan jucligu isagana waxaa u shardiga ah, wixii mabiic loo shardi jiray hadda dib ugu laalaaban mayno mabiicda shuruudeedii ayaa waxaan la siinaya ninkaana shardi u ah yani cayntu inaysan najaas ahayn qofku inuu leeyahay maqduurata tasliim mabiicda waxyaabahaasaa shardi u ahaa jirta taasaa tanna laga rabaa marka siiqadana waa wii iska mutacaaraf ah faslun marka caqdiga jacaalada muxuu noqonaya marka caqdi laazima miya mase eh, eh, eh, waa caqdi jaa-is caqdi jaa-isa waay labadooda kii doonaa ka tegi kara midayna waaba iska dhaafay dhihi karaa shaqada insha faslun waidaa dafaca ilaa rajulin nin hadduu u dhiibo ardan dhul liyasracahaa soo u beero wa sharada lahu ouna u shardiyo jus-an jus juska oo macluuman la yaqaano min raycihaa beertaa dhulkeeda yacnii wax ka soo baxaya ah lam yejuz ma bannaano in akraahu hadduu kireeyo ka kireeyo iyaahaa dhulkii beertii bidahabin uu uga kireeyo dahab ow fidatin ama fida ama lacag ow sharada lahu ama uu u shardiyo dacaaman cunto macluuman la yaqaano fii dimmatihi isaga laga rabo kor iyo hoos jaaza bannaan musaaracadiibuu halkan rabaa inuu ka sheego iyo mukhaabara musaaracadii waxay tahay marka uu ninka maaliga isaga abuurka oo wato mukhaabarana waxay yidhahdeen caamilka marka abuurka laga rabo ayb iyagu marka waxay leeyihiin lacag bannaan waa lagu kiraysan karaa dhulka dhul baa leedahay maalan dhulkaygii fasalkan waxaan kaaga kiraystay saddex kun oo dollar waa bannaan tahay shaaficiyada agtooda siduu leeyahay kitaabka ama dacaam macluum ah dhulkan waa kaa kireeyey bishardi yacnii waxaan kaa rabaa shayga waxa intaasoo yacnii intaasoo kiintaaloo badar ah oo dimadaada ah ama wax ka soo baxaan ama meeshaan ayay wax ka bixin waa bannaan tahay laakiin wuxuu diidayaa wax ka soo baxaaya iyada in lagu kireeyo lira beertan waa tana waxa iyada ka soo baxo intaasaan kaa siinayaa ka samey marka taas u diidaa wa idaa dafaca hadduu ya kalagoys maxaa laga wadaa ka shaqey ama soo baxdo ama yay soo bixin hee muxuu siinaa waxay ka soo baxaan nus leedahay oo kaleu yidhi taas waa bannaantaha laakiin waa diidayaan ayushaa madhabku ogola laakiin taxqiiqa iyo axaadiidta nebiga marka la jamciyo waa macnihii daaya aan sheegaya waa bannaantaha taasna marba hadday shay macluuma uu yahay laakiin hadday tahay meeshaas wixii ka soo baxaa leedahay intan anaa iska leh mid la diidaya taas waidaa dafaca hadduu dhiibo ilaa rajulin nin ou u dhiibo ardan dhul iyo zaracahaasoo u beero washarada lahu ouna u shardiyo jus-an jus juska oo macluuman la yaqaano min raycihaa iyada wixii ka soo baxaya dhulkaas lam yejuz ma bannaana wa in akraahu hadduu kireeyo iyaahaa beertii uu ka kireeyo bidahabin uu uga ijaaro ow fidatin ama fido ow sharada lahu طacaaman ama طacaam buu u shardiyey macluuman la yaqaano طacaamka oo fii dimatihi isaga dimadiisa korkeeda ahaanayo jaaza bannaan faslun fii ixyaaءi اlmawaati dhulkii dhintay noolayntiisa axkaamta ku saabsan ayb mawaat marka maxaa la yidhaahdaan dhulka mawaat waxaa weeyaan alladii ayb alladii yumlaku biاlإxyaa dhulka yacnii lagu milkin karo noolayntu waxaa weeyaan ardun lam tucmar dhul aan la camirin fi lislaam islaamka dhexdiisa walam takun xariima caamirin daabidka marka shayga la noolaysanaya saas ardun lam tucmar fi lislaam dhul islaamkii xilligiisii yani dadki dad muslimiina marka aysan camirin hadda ka hor qof wax camirtayna aan u ahayn xayndaab iyo xariim aan u ahayn taasaa la noolaysan karaa qof muslima haddii uu dhulkan camirtay maalan daaray ahayd deganaa muslimiina waa dhismaa ugu yaalla iyo raasas ma la degi ma bannaana marka qof inuu yidhaahdo meeshaan xoogaa yar waa sii anaa sii samaysanayo sii dhisanayo saasaan ku qaadanayo waa noolaysanaya lama noolaysan karo marba haddii ay gashay qof muslim ah oo camirtay hadda ka hor isagii dhaxaltooyadiis unbaa iskale hadduu dhinta xataa ma la camiro karo waxaan kaloo la camiri karin dhul qof caamir xariimkiisa xariim maxaa la yidhaahdaa ninkii maalan meel buu ceel ka samaystay ama meeluu wax ka samaystay beeri iyo waxbuu samaystay ayb ama dhulkii si unbuu u camiray in allaale inta intifaaciisu ugu jiro ee aynan suurtogeli karin inuu meeshaas uu camirtay ku intifaaco ilaa soohdin mucayana maahane soohdintaas ninkaasa iska leh lagama noolaysan karan oo qofku markuu hadda maalan guri wax la mida uu samaysto kale wuxuu u baahan yahay camiriddaas gurigaas waxbaa uga tacalluqo meeluu ka baxo iyo meelo marka uu masaalix caama masaalixdiisa uu ka qabsan karo iyo meeshii noocaasna waa laga fogaana oo laga dheeraanaya marka ardun lam tucmar fi اlislaami walam takun xariima caamirin dhul aan la camirin islaamka dhexdiisa qof caamir ana aan u ahayn soohdin ayb taasna marka waa maa yuxtaaju ilayhi litamaami اlintifaaci bilcaamiri nin maa yaxtaaju ilayhi litamaami اlintifaaci qofka caamirkaa wuxuu ugu baahanayo intifaaciisa dhammaystirkii dhammaystir u noqon karo meeshaana lagama dhisan karo lagama ma la noolaysan karo wixii marka labadaa ka soo haray intifaaceedu waa iska bannaa waa waa waa la noolaysan karaa dhul milki qadiima lahayn iyo qof caamirna aan sohodin hadda uu intifaac uga jiro aan ahayn waa la yska noolaysan karaa <clears throat> wa ixyaau lmawaati dhulka dhintay noolayntiisu jaa-izun tu bannaan waay bal mustaxabatun ayba dhahaan kutubta qaarkood waa sunno <clears throat> asalkeedana xadiidka nebigaa daliilu ah oo ninkii dhul camiro <clears throat> man axyaa ardan dhul qofkii noolaysto aan yacni dhinsanaa <clears throat> falahu asaa iska leh ayb ayb marka jaa-izun buu ka cabiray waa sunno dhulka in la camiraa wax laga dhisaa ama beer laga sameeyo ama guri laga dhiso ama ceel laga qodo tacmiir waaye waa sunna ajaru ka helaa qofka marka ayb bishardayni laba shardi an yakuuna almuxyii midka noolaynayo inuu yahay musliman muslim inuu yahay ayb gaalkii baa baxaya marka oo qof gaala dhul muslimiin leedahay inuu noolaysto ama uu waan uu ku noolaysto ixyaa ahaan uu ku qaato maya maya an yakuuna almuxyi muxyigu ka noolaysanayo musliman muslim inuu yahay ayb ayb wa an takuuna alardu dhulkana inay tahay xuratan mid bannaan lam yajri calayhaa korkeeda uusan ku dareerin milkun milkin limuslimin muslim u milki muslim u sugnaaday hadda ka hor inuunan ku dareerin labadaa marka in laga helo dhulku inuu bannaan yahay milki qadiima uusan jirin ka noolaynayana uu muslim yahay labadaa shardi buu sheegay ayb waxaa kala duwan marka ixyaaga iyo iqdaaca iqdaac waxaa la yidhaahdaa dhulgoyn dowladdii baa maalan dhulka dadka u gogoynayso iqdaac waa kaas ixyaana waxaa weeyaan dhul bannaanoo aan noolayno qofka uu u yimaado uu hareeraysto u wareegsado oo manfaca caamana aan hadda ku jirin waa kaas marka ixyaa buu wax ku milkiyey haddii marka dowladda iyadana ay dadkii dhul siinayso dhul bannaan maalan oo kale intay jarjarto waddooyin u samayso oo dadkii marka ay lacag ka qaadayso u bannaan tahay lacagtaasna baytulmaalka ay gelayna hadhow dadkaa wax loogu qabanayo taas iqdaaca leena marka iqdaacu iyada laftirkeeda dhulka la gooynayo qofka laba u qaybsama iqdaacu irfaaq iyo iqdaacu tamliig tamliig waa milkisiin dowladdii dhulkay goysay qofkaanay siisay milki ahaan taas dambe marka waxaa shardi ah dhulkaas ninkan la milki siinayo maslaxo caam oo dadka dhan ku wada jir ay u wada baahan yihiin waa in dhulkaas uusan yeelanin maalan dhulkii haddii macaadin batroola ku jira maalan ama dhulkii waxaa la ogaaday dhul dahab ku jira inuu yahay dadka mau ka xigaa marka maya kama xiga dadkan aan tamliig lama ogolo marka dadkaas uula mid noqonay taasaa shardi ah markan haddii maalan meeshii ay tahay daaq oo kale loo oo ay u tahay meel dadka geeli dadka muslimiintaha geeloodii iyo xoolahoodii iyo daaq u ah meel kaloo ka dhowna aysan jirin dhulgoyn laguma samayn karo mam tamliig qof ma sii karo dhulkaasna leanna maxaa yeeley baahidii dadkaa ku jirto isagana dadku ka mid yahay xaqulkayrna inuu wax ka qaataa maaha waa dadkaas ula sinaana marka haddii macdan laga qodo asana ha ka qoto dadkan kalena ha ka qotaan waqtigeeda ayb marka iqdaacu irfaaq iyo iqdaacu tamliig waa tamliiga waxaa shardi ah maslaxo caam ah dhulkaas oo aan dhulalkii kale laga helaynin waa inaynan ku jirin waa la gartaan malaynana axaadiid abu daawuudna macnahaasoo kale waa daliilay u tahay ku sugan ayb <clears throat> wa sifatu lixyaa'i see dhulka marka loo noolaystaana ayb noolaynta sifadeedu maa shay weeyaan kaana ahaaday huwa maaguba filcaadati caadada iyo curfiga cimaaratan camirid lilmuxyaa shaygii la nooleynaayo u ah wax allaale wixii shay dhulkaas dhintay camirid u noqon karo oo nooleynba u noqon karo curfan waa nooleyn lama xadidi kara marka wax sharcigana xadidaymaa luqadiina ma xadidin waxay laysdhihi karaa dhulkii baaba'sanee lama degaanka waa la nooleystay <clears throat> wax allaale wixii lagu dhihi karay ku suurtoogaa derbi lagu wareejiyo ceel laga qodo beer laga falo ayb warshad laga sameeyo meeshii maalan waa iska tacmiir waxaas dhan taasaana marka marka daruurigu marka taas waay marka nidaamka oo hadda jiro oo nidaam اlmuduni magaalooyinka iyo yani meelo magaaleynta iyo nidaamka hadda laftirkeeda ku jira waxay tahay meel allaale ninkii magaaleeyo meel adduunyadu waa lagu waa dowladdii waaba ugu kaalmaysaaleanna meeshaan marka la magaaleeyey daday shaqo uga soo baxee waa camirmaysaa wax badan baa ka imaan karana karan fawaa'ideeda aada u badan dowladdii waxba ka soo gelayn ilaa dadka anu intaan aragnay <clears throat> dadkeennan soomaalida waxaas aada ugu liibto kii camirnayna waa baabi'inayaan midaan camirnayn hadduu qof wax ka samey maagana joog baa laleeyahay yaa dhahaya marka dadka ugu nafciga badnaanaya meeshaasna <clears throat> mid baa marka mujarad meeshaan waanaa iska deganaa jiray oo tamli <clears throat> milkina kuma deganaa jirin <clears throat> isagiina haddana yacni ma cami ma camiraayo haddii waxaa laga yaabaa dhulkan si sharciga loo camirana qofka ugu horeeyo ka dheefsanaya isaga waa meeshii magaalay u noqonaysaa dadkii isagay wax ka gadanayaan oo ganacsigiisii baa meesha ugu ugu kacayo isagii baa shaqo usoo doonanayo shaqo ka helaya <clears throat> bal iska dhaafkaasay dhulkii dowladdu ay goysay oo warshadaha ahay oy warshad ugu tala gashay hadday dadku yidhaahdaan war intaan isku leexanaan warshadaanaan dib u soo celinaynaa maal ogola dadka deegaanka ka agdhowdhow baan ogolaanaynoo diidaya wax marka sharci ku socdo maaha wax caqli ku socdo maaha waa iska socdaanmarka <clears throat> siyaasada kii camirnaydna lagu baabi'inayo mid baaba'ana haddii la camirana aan yacnii inaan dadku rabin wax xataa yacnii cuquushii gaalada xataa waxaas waa qariibsanayn fadlan iska dhaaf cuquushii islaamka ayb qofka wax noolaysanayana nidaamkan hadda jiro wuxuu qofka ku shardiyaa in wax laga dhisa meesha dowlad hadday dhul goynayso qof siinayso shardi qofku inuu wax ka dhiso haddii muddo intaa leegowna waxba ka dhisin male isaga dhulka waa laga qaada haddana ninka dhisayaa marka laga iibinaya ilaa meesha inay camirantaa laga rabaaayb qof marka kun oo dhula warqad iska wata wax uu ogyahayna aan jirin camiraadna aan ka rabin dadkii meesha joogayee wax ka samaysa lahayna maalan yani nidaamka jira waxaa laga rabaa waxaasoo kale inuu marka uu istaajiyanayb oo qofkan la yidhaha haddii adiga lagu siiyana fal ka shaqey haddii aadan fali karin ama ka shaqey karinna intii aa awoodaa lagu siinaa inta kalena dad kale loo gooye marka oo lacagtooda wato iyagu markaas wixii tacmiirka ka samaynayo si dadku wax soo saarkooduna u bato ayb nidaamkaas laftirkiisa kutubaha fiqiga waa dhigayaan shuruuxda iyo wa lixyaa'i nooleynta sifadeeda maa shay weeyaan kaana ahaaday huwa isaguba filcaadati fi lcaadati caadada cimaaratan wixii ku ahaaday camirid lilmuxyaa kan la noolaysanayo u ah wayejibu waxaa waajibaya badlulmaai biyihii siintoodii bialaaati sharaa'ida saddex shardi ayb ilaa lixay gaarsiiyaan qaarkoodna an yafdula inuu ka soo haro biyihii ay soo ay ka yani haraan can xaajatihi baahidiisa biyihiibu halkan wuxuu leeyahay waxaa waajiba biyihii in la bixiyo oo aan la diidin saddex shardi markay jirto an yafdula inuu markaasi soo reebayo can xaajatihi baahidiisa inay biyahaanu ka badan yihiin baahida marka waa maxay isaga cabiddiisa xoolihiisa cabiddooda iyo waxyaabahaas ku tacalluqan baahidaa wixii ka badan waa marka waa la helay marka wa an yaxtaaja ilayhi inuu u baahanayo hayruhu hayrkiisa inuu u baahdo u baahan yahay linafsihina uu ugu baahan yahay ow libahiimatihi ama xoolihiisa ay ugu baahan yihiin ayb hayr kalena waa inuu biyihii adiga kaa batay baahidaada ka batay hayrkaabaa u baahan linafsihi buu ugu baahan yahay ama xoolihiisu ugu baahan yahay waa inaad siisa marka shardigaana in la helo wa an yakuuna mimaa kii inuu yahay yustakhlafu soo bedel noqonayo fii bi'rin ceel ow caynin ama il ayb mimaa yustakhlafu maxaa laga wadaa biyahaasuna waa inay yihiin biyo marka meesha laga qaado bedelkooda haddana uu soo gelaya maalan biyihii ceelkaoo kale ishii oo kale iska burqanayso haddii wax laga qaado haddana waa soo biyihii way soo maaxayaan maxaa la diidaa marka biyo nin oo weel ku shubtay waa baxay fuusto biyo ah ayuu soo dhaansaday waa wataa fuustadaas biyaha isaga iskale milkigiisii waayb waa milkigiisii waa diidi karaa inuu ku siiya qasab maaha markaas allaahuma waa jiraan yani aaaar tilmaamayso hadduu cabid ugu baahan yahay waa siinayna cabid wixii ah yustakhlafu marka maxaa ku baxaayo wixii aan soo kordhaynin weel biyo ku jiroo kale berked daboolan oo biyaheedu aan hoos ka soo maacanaynin yaa baxayaan marka wa yakuuna inuu ahaado <clears throat> biyuhu ay yihiin mimaa mimaa yustakhlafu wax marka eh, la lasoo bedelaayo oo biyo kale marka tan marka la bixiyay biyo kale soo bedelayaan fii biirin ceel dhexdii ow caynin ama il ayb taana marka intaa haddii la helo marka saddexdaa shardi la helo wuxuu leeyahay marka waxaa qasaba biyihii in la bixiyo dii biyihiina ay soo badanayaan oo adiga weel hadda aynan kugu jirin hayrkaabaa u baahan adigii waa ka dhammaysatay baahidaada ma diidi kartaa maya ma diidi kartid waajib waa inaad bixiso marka nahaa rasuulu sal ll l slama nebigu wuxuu reebay eh, an yumnaca fadlu lmaa biyaha dheeraadka in la manciyo kama qaala sal l slam ayb daaq hadduu ka agdhow yahayna maba iyadana waa sidoo kale daaq haddii uu ka agdhow yahay maxaa yeeley daaqa markuu ka agdhow xadiidkaaba weliba si si rasmiga u sheego liyumnaca bihi lkala yaan biyaha qofka kale loo diidin si daaqa loogu diido haddii marka meeshii daaq ku yaallo oo ilaahay meesha ka soo saaray biyo adiga aad meesha ku soo hormartay inaad u diidid dadka maa sababtoo ah biyahaas diididooda maxaa ka dhalanaya daaqiina ninka inuu meesha ka tago adigana waxaa rabtaa in daaqa lagaaga tago ma soconayso marka taasna faslun fi lwaqfi waqafkiiba u fasal yahay ayb alwaqfu luqatan alxabsu waaye wa sharcanna xabsu maalin mucayanin qaabilin lilnaqli yumkinu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi waa maal mucayana in la xabiso oo la naqlin karo oy suurtagal tahay in lagu intifaacsado iyadoo cayntiisuna baaqi ay tahay ayb waqafka marka kaas waaye ayb tasbiil iyo taxbiis iyo intana waa la dhahaa ayb waqafku marka arkaanuu leeyahay waaqif mawquuf mawquufu calayhi iyo siiqo waaqif waxaa la yidhaahdaa <clears throat> qofka wax waqfayo mawquufna waxaa la yidhaahdaa shayga la waqfaayaa la mawquufu calayhina qofka lagu waqfaayaa la yidhaha shayga siiqadanaad waa waa siiqadii lagu heshiiskii iyo caqdigii waaqifka shardigiisu waxaa weeyaan alikhtiyaar ikhtiyaar iyo inuu tabaruc ahlu yahay ayb <coughs> wa ahliyatu tabaruci fi lxayaati nin inuu tabarucaba aan ahal u ahayn wax waqfi karo maalan fii ma zaada cala ثuluث adoo dardaaran adoo jiro ku jiro ma ku tabaruci kartaa ثuluث wax ka badan maya ma lagu tabaruci karo waqafkaas ma ansaxayo marka haddaa xoolo dhanba wixii aad ka qabtay haddaad tiraa waa waqfay jirana aad joogtid ma tabaruc aan ansaxaynin waa inuunan saa noqon waaqifku marka inuu ahliye u leeyahay tabaruca ikhtiyaarna inuu jiro mawquufka shayga la waqfaayo kownuhu caynan waa inuu cayn ahaado kow mucayan inuu ahaado qofka inuu leeyahay oo mamluuk uu yahay marka hore qaabilatun linaqli in la rari karo ayb wax laga qaadi karo ayb <coughs> ayb kownu nafcihaa laa yadhabu <coughs> laa bidihaabi caynihaa ayb manfacada haddii laga oofsado caynta waa inaysan tegaynin caynta ay joogto kownuhu mubaaxan shayga la waqfaayo waa inuu bannaan yahay shay xaaraan aan lama waqfi <clears throat> dhulkaanaan kiniisad u waqfay ma ansaxayn waa in mubaax uu yahay ama ama ama shay ilaahay loogu dhowaadaba uu yahay mawquufu calayhiga qofka yaa wax lagu waqfi karaana <clears throat> ayb ayb yani mawquufu calayhi marka laleeyahy jihada wax lagu waqfaayan ka wadnaan qofka ha qof ha ahaada ama wax kale ha ahaada almawquufu calayhi waa jihada wax lagu waqfaayo waxaa shardi ah inaysan macsi ahaanin jiho oo macsiyo ah waxba laguma waqfi karo tan labaadna imkaanu tamalukihi qof wax milkin kara inuu yahay jiha markaa wax milkin karta waa inay tahay waqafku ma ansaxayo ilaa bilafdi waa in lagu dhawaaqo marka lagu dhawaaqo haddaad tiraa dhulkaygan waxaan waqaf uga dhigay masjid in laga dhiso bis waay marka markaasaa marka u ansaxaya ama kinaaya ama sariix labadaasu ku ansaxaa yaa iskale marka maalka la waqfay mawquufka yaa iskale almaalu lmawquuf yaa milkigiisa ou yahayna <clears throat> sida xooga badan madhabka waxaa weeyaan waxaa iskale almaalu اlmawquuf milkun lilah ilaahay baa iskale oo qof ma lagu magacaabi kara yani inuu leeyahay maalkii haddii la waqfa yani milku raqabati اlmawquuf yantaqilu ilى اllah waa milki ilaahay u guuray waay macnaheedu marka waxaa weya dib uma yeelo kartid waxaa waqaftay haddana dib ma la soo celi karaan beec iyo hibo iyo rahan iyo uguma tasarufi kartid dhul baa maalan masaajid u waqaftay masaajid baa laga dhisay waa dumay masaajidkii dhulkaas inaad gadato ma yeeli kartaa walow haddaad doontaba meel kale sadaqo kale iyo howlo kale iyoba la gale maya masjid ahaanteedaas unbay waqaf u noqone mar walba marka awqaaftu taxadir badanay u baahan tahay ayb qof inuu iskaga shaqaysta maahan meel yacni la waqfay oo qofkii uu u niyaystay u bixiyey uu yidhi lacagtaydan waxaan u waqfay masjid inay noqoto meeshaan ama waxaa looga qaadayba masjid ahaan ayuu ninkan u dhiibey lacagtiisiibuu marka ama dhagaxuu soo gaday ama waxbuu keenay wuxuu u keenay oo u waqfay xoolahaas inay masjidkaas ay ahaadaan ama dugsi qur-aan noqdaan wa kale in dad inay iskaga shaqaystaan maa xafiisyo in laga fura maawalow haddii la doono xafiisku maslaxo guud ha ka shaqeeyo ninkan waaqifkaa shardigiisaba haddii macsi aynan ku jirin shardigiisu muctabar waay isaga shardigii ou keensadan baa weligeed loogu fulina ayb dadka marka ma laga celi karo waana ku ciyaaraan ayb arrimahaas oo kale marka war waxaa ku jira marka yani dhibaato fara badan baa yaa ka taagan ayb marka laleeyahay marka raqabada milkigeeda allow u wareegayna qofka male waaye xoolaha marka waqafkaa zake marka kuma waajibaysa maxaa yeele milki taama oo qof leeyahay maba ji maba lahaanba marka waqafku waajib ma laha zake male iyo waxyaabahaas oo kale manaaficda laakiin yaa iskale marka raqabadii garanay laakiin manaaficda yaa iskale maalan dhulkan beeraha geedaha ku tallaalan yihin waa la waqfay yaa loo waqfay hebel iyo hebel iyo hebel <clears throat> oo fuqaro ah maalan ama hebel iyo hebel hebel ah, intaasu agoon ah manaaficda marka dadkaasa ah iskale lagu waqfay marka iyaga manaaficday leeyihiin mirihii la siiyey ee la yidhi idinkaa la idinku waqfay waxay ugu tasarufi karaan inay cunaan inay gataan inay hibeeyaan say doonaan way yeeli karaan almanaaficu milkun lilmawquufi calayhi mirahaas marka hadday doonaan iyagu inay gataan waa yeeli karaan haddii iyaga marka si mudlaqa loogu waqfay oo si duuduuba loo siiyey waqafku qofka wax waqfaayo wuxuu leeyahay xaq uu leeyahay isagaa isagaa cayini karo qofka waqafka mas-uulka ka noqonayo aduu doono wuxuu dhihi karaana waqafkaas mas-uulka ah isagaa maamulaayo marka haddii uu doonana hebel adiga maamuluu dhihi kara qof buu marka uu soo qabanaya jiha mucayana idinka marka waqafkan maamula naadirulwaqfi ninka maamulaya cadaalo iyo kifaaya laga rabaa marka inuu ku filan yahay shaqadaas qof cadaalad ku sifaysanna uu yahay shaqadaasna uu qaban karo waaqifka marka asalka meesha waqfay xaq wuxuu u leeyahay oo kale ninkaas inuu bedelo hadduu bogi waayo oo ninkaas shaqadiisa uu bogi waayo wuxuu dhihi karaa adiga iga tag qof kalo waqafkii marka naadir ka dhigi karaa ayb maalan masaajid baa la dhisay ceelaa laga qoday ama masjid baaba ayaa qolaa waqaftay masjidkii mas-uuliyaddiisii qofay u dhiibeen adaa wakiil nooga abeyd maalinkii doonaa waa bedeli karaa nebelow iska tag oo dadkan kalaan keensannay oo masaajidkii maamulaa waa la yeeli karaa ayb <clears throat> beri marka dad saas oo kale waxaa jiray dhib badan ka sameeyey ayb dadkii masjidka dhistay dhisay ee waqfay baa iira inay iska diraan rabeen dadkii markaa masjidka ay u dhiibeen dad kale marka ay markaa uga dhigaan mas-uul qoladii kale marka waa diiday waana ku dagaala waana ku dagaalameenba ficlan ayb marka gardaray ugu dagaalamayaan ninkan waaqifka isagaa naadir keensanayan xoog maahan wax walba haddii xoog laga dhigo ama diinkii laga fogeeyo <clears throat> kooxaysi darteed dhibay keenayaan ilaa markii la waqfaayey ninkan inuu naadir ka ahaado in lagu daray bitacyiin loogu daray oo shardi oo kale laga dhigay haddii shardi laga dhigay waa shardigii sidiisa u jiraan laakiin haddaynan shardi ahayn oo hebelow kaale adiga waqafkan mas-uul iiga noqo bis ay iska ahaydoo shardi ahaan aan loo cayinin qofku waa la bedeli karaa faslun fi اlwaqfi wاlwaqfu waqfku jaa-izun weeyaan mid bannaan bialaaثati sharaa'ida maca alaaثati sharaa'ida saddex shardi lala qabo an yakuuna inuu ahaado mimaa waxa yuntafacu bihi lagu intifaacsado inuu ahaado maca baqaa'i caynihi cayntiisaoo baaqi ahaan karto ayb shay cayntiisiioo joogto lagu intifaacsan karo inuu yahay wa an yakuuna inuu ahaado calaa aslin asal asalka oo mawjuudin joogo in lagu waqfo mawquufu calayhigu hadda ka hadlana qofka lagu waqfaayana asal joogo waa inuu ahaado iyo wa farcin farac laa yanqadicu aan go-aynin meeshaan marka waxaa ku baxay alwaqfu calaa man sayuuladu lilwaaqifi ayb uma cala alfuqaraa wuxuu yidhi maalan waxaan baan waqfay beertan midhaheeda waxaan u waqfay qofka aniga la ii dhali doono ilmaha la ii dhali doonaan u waqfay ayaan ku waqfay korkooda kadibna fuqarada markaas ka bacdi ma ansaxayo midkanna waxaa la yidhaahdaa munqadicu horow ka go yahay horadiisaa go oon la hadda mawquufu calayhiga koowaad ayaan joogin midka labaad haba jooga haddii la doono kii koowaad ba haddaanu joogin ma ma ansaxayo nacam sidaas ayb ayb wa farcin laa yanqaطicuna wuxuu ka ixtiraasayaa waqafka gadaal ka go-an ayb wuxuu yidhi waqaftu haada calىa zayd kan waxaan u waqfay zayd waa joogaa zayd hadda uma naslihi kadibna isaga wixii ka farcan maan u waqfay isaga marka waxa ka farcanmi doono waa ma joogaan waqafkii marka waxaa la dhahayaa gadaalu ka go'ay farcibuu ka go'ay asalkii laakiin waa joogaa iyadana marka lama rabo marka waxaa la rabaa asal hadda joogo iyo farac aan go'aynin maalan faraca aan go'aynin shaygan waxaan ku waqfay zayd uma aytaamta muslimiinta kadib zayd markuu dhintana agoonta muslimiintaan ku waqfay agoon muslimiin mar walba waa joogaan soo maha marka laakiin wax aan gadaalna kuwa dambe haddaynan joogin oo gadaal uu ka go-aayo ma ansaxayo hadduu hore ka go-an yahay gadaal ka joogana ma ansaxayo iyaduna taasuu ka wadaa marka wa an yakuuna inuu ahaado calaa aslin asal asalka oo mawjuudin jooga iyo farcin farac laa yanqadicu aan go-aynin wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin fii maxduurin shay maxduur ah maxduur marka wuxuu ka wadaa wax muxaram ah shay xaaraan ah marka waa inuusan noqonin ayb jihada mawquufu calayhiga waa inaysan noqonin jiha xaaraam ayb waqafka isaga marka ma la totoosi karaa ninka waaqifka shuruudiisa ma la toosin karaa haddii qalad ama qallooc oo ku jiro in la toosiyaa waa bannaan tahay sida wasiyadaba ay u bannaan tahay faman khaafa min muusin janafan aw iman faaslixa baynahum falaa ima calayh ayb fuqahada laakin aaday ugu ad adag yihiin meeshaan oo waxay yidhaahdaan qaacida waxaa jirta shardu اlwaaqifi ka nasi shaarici oo kale iyada ninka waaqifkaa shardigiisu waa shaarica naskiisoo kale o sida aan loo khilaafi karin baa kana loo khilaafi karin ibnulqayim marka isagu qaacidadaas aaduu u diidaa wuxuu yidhaha idlaaqeedaas waa laga fiican yahay shaaric naskiis nin warkiis qalad iyo saxba ixtimaali kara in lagu shabaha khalad waayo allaahuma haddii laga wada yacnii wixii sharciga waafaqsan soo u yidhiyaa loo raaca waa fiican tahay laakiin sideedaba ninka waaqifka ah, ninka waaqifka ah shardigiisu ama ha saxsanaado ama ha qaldanaado waa la raacayaa wax saxan maaha bal haddii waqafku ay ku jirto khada sharciga dhexdiisa uga jiro waa la bedeli karaa waa la sixi karaa sida wasiyada iyo dardaarankaba loo saxo wa huwa calىa maa sharaطa alwaaqifu wa huwa shardigu waa waqafku calaa maa kii korkiis buu ahaanayaa sharadal waaqifu waaqifka uu shardiyey min taqdiimin horumarin ow ta'khiirin ama dibdhig ow taswiyatin ekayn ow tafdiilin ama fadilid ninkan waqafkiisa isagaa wuxuu yidhi beertaan waxa ka soo go'o agoonta nusay leeyihiin masaakiintu waxay leeyihiin siddeed meeloodoo meel intaa waxay leeyihin rubuc masaakiinta agoonta ha la hormariyo waa ansaxayaa ila shay mubaaxa waay waxaan ama qurba ah iska bannaantaha wax dembiya kuma jira midaasoo kale sida uu u yidhi baana loo kala hormarina tacyiinka maalan xoolahan eh, beertan waa waqfay miraha ka soo go-o waxaan u waqfay agoonta reer hebel waa bannaan tahay nacam ilaa isagu inuu agoonta reer hebel wax siiyo waa u bannaa waa qurbay ahayd ilaahay waa ugu dhowaa karay ayb waqafkana waqafna wuu u samayn karaa nacam ayb ayb wbiاllahi towfiiq sal ll sl ala nabina mxamed